alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wacala aalihi wasaxbi wasalam kitaab alaymaani wannuduur waxaa inoogu dambeeyey kitaab ladcima waxaa inoogu xigay kitaab alaymaani wannuduur alaymaan waa jamcu yamiinin oo looga jeedo alqasam aw ilxalif annuduurna waa jamcu nadrin isaguna marka inta badan culimadu waaba israaciyaano labada wax kala maaha kul min alxaalif wالnaadir yalzamhu الshay aladi xalafa bihi aw nadara bihi waxay wadaagayaan labadooduba wixii ay amba uu ku dhaartay ka dhaartay amba uu ku nadray inay laasimaan kul min alxaalif wاnnaadir yalzamhu yalzamhu ma xalafa bihi aw ma nadara bihi min hadihi اlji-a bay culimadu ka jamciyeen oo ay meel iskugu keeneen sharciga marka ay culimadu tacriifiyeen dhaarta waxay qaarba si bay cabireen lakin macnuhu istegaya waxa weeyaan waxaa ka mid ah twkiid الshay bdikri ism اllahi tacaalى aw صifat min صifaatihi twkiid الshay bdikri bdikri sm اllahi tacaalى aw صifat min صifaatihi calaa wajhin makhsuusin calaa wajhin makhsuus oo wuxuu noqonayaa markaa macnuhu shay buu doonayaa inuu adkeeyo qofkani markaa shayga adkeyntiisa tawkiidu shay adkeynta shayga bidikri ismi illaahi tacaala isagoo ku adkeynaya inuu magaca ilaahay sheego subxaanahu wa tacaala aw sifatin min sifaatihi amba sifo sifaatka ilahay kamid ah inuu sheego calaa wajhin makhsuusin uu sheego si gaar ah ku baxay markaa si gaar ah hadduu idhaahdo ba yidhahdo maalan allahu akbar qadima zaydun allahu akbar qadima zaydun markaa zayd imaatinkiisa wuxuu ku weyneeyey inuu magaci ilaahay sheegay iyado laftigeeda allahu akbar buu yihi laakiin dee dhaar ugama jeedo dhaarna maha si calaa wajhi makhsuus lagu saaro tan oo kale weeyaan waxaa halkaa markaa laga qaadanaya tacriifka laftigiisa shayga lagu dhaaran karaa inuu yahay magac ilaahay ama sifa ilahay leeyahy subxana wa taala ayun baa lagu dhaaran karaa in la dhaartona asalkeedu waa alibaax alaslu fi lyamiin alibaax qofku inuu dhaarto magac ilahay ku dhaarto ama sifadiisa uu ku dhaarto asalku way banaantay asalka marka le de asalka waa laga guuri karaayo mar bay xaaraan noqon karta mar waajib noqon karta in la dhaarto mar bay noqon karta haakada ah. way jiraan culimadaas sida shaaficiyado kale inay yihahdeen si ay sheegeen culimadiiu alaslu yamin lyamiin alkaraaha inay yihahdeen waa laga waa karaaha oo waxaanay daliishadeen walaa tajcalu llaha curdatan liaymaanikum an tabaruu wa tattaquu wax tuxsinuu markaa isku soo ururiyo axkaamtii shanta ahaaba ku dareerayay dhaarta alaxkaam altakliifiya alkhamsa laakiin asalkeedu waa inay mubaax tahay bay u badantay marka qofkii markuu dhaaranayo markaa ilahay waa inu ku dhaarto oo amba iska aamuso sida axaadiis dambaynu ku arki doonaa asalka dhaartana waa inaan la farabadinin ilaa limaslaxa qofku inuu dhaarto mooyaane waayo dhaarta faraha badan waxay keensanaysaa allihii lagu dhaaranayo in la yareysanayo soo celinta faraha badan waxaa kaloo markaa meesha ka baxaya dad badani markaa qofkii markuu dhaarto waxaa laga yaaba beentuna inay iska badato isagoo been sheegay marka qaarkood u dhaarto hadhow la rubaysanba waayo allana wuxu subxaana wa tacaala waxfaduu aymaanakum dhaartiina ilaashada tafaasiirta culimada ay ku fasireen waxaa ka mid ah ixfaduuha ibtidaaan walaa tukfiruu alxalif ayuu macnuhu noqonaya markaa marka koobaadba ilaaliya wey waxfaduu aymaanakum dhaarta ilaaliya oo ha farabadinina marka hore iska dhaardhaaranina sidaa waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray waxfaduu aymaanakum dhaarta ilaaliya oo marka de shay ka dhaarataan xiniga iska ilaaliya yaad shaygii aad tiraahdeen samayn maayo amba waan samayn doonaa dee sidiisi u fuliyo weyn dhaarti badana waxaa tiri wallaahi waxaasaan ku siin doonaa dee waa inuu sidii u fuliyo wa xifdu lyamiin taa laftigeedu waa wasat intihaagan waa maxay haddii xinigii uu galo oo uu fuli waayo waa inuu waxfadu aymanakum inuu kafaarada la yimaado nadarku annudur wa jamcu nadrin asalka luq ahaan waxay yidhahdeen culimadii luqadda aqoonta ulahayd aliijaab weeyaan aliijaab kelmadu nadara bimacnaa awjab oo kale la macnata nadara damu fulan ay awjaba qatlah sharci ahaan waxaa looga jeedaa iltizaamu اlmukalafi shaya iltizaam almukalaf shaya lam yakun waajiba caleyh biasli sharc waxaa weeye iltizaamu lmukalafi qofkii mukalafka ahaa inuu isku waajibiyo inuu islaasimiyo oo uu ka qaado mid aan ka tegaynin shay shay isku waajibiyo isku laasimiyo lam yakun waajiban caleyh aan waajib ku ahayn shay aan markii hore waajib ku ahayn biasli sharci sharciga asalkiisa marka la eego munjizan aw mucaliqan aw munjazan aw mucalaqan oo tusaalaha wuxuu yihi lilahi calaya siyaamu halaaثati ayaam ilaahay wuxuu igu leeyahay saddex cisho inaan soomo saasunbuu usii daayay mucalaqiina waxbuu ku xidha wuxu in shafa allahu mariidii falilaahi calaya an itasadaqa bikada hadduu ilaahay caafimaad ii siiyo qofkaa waxaasan yeeli doona markaa amba shaygii waxa ku xidho amba ku xidhanoo markaas siisaan noqdeen dhaartiina way ishabahaan waxbay meelaha qaar bay iska soo gelayaan nadarka xukunkiisu waa maxay annadru alaslu fi اnnadri wa alkaraaha aw الtaxriim in in la nadro waa laga wanaagsan yahay ambaba waa xaaraan waxaana daliil u ah daliil u ah xadiiskii rasuulka alay slat slam uu tilmaamay ee nadarku inaanu khayr la imanin ayuu sheegay rasulka alay slat slam laa yati bkhayr wainama yustakraju bihi min albakiil qofka bakaylka ah ee dhabcaalka aan ah waxba bixinaynin ayuunbaa wax lagaga soo saaraa oo muxuu noqonaya matalan qof hadduu doono dee sadaqadiisaan u bixi waayey ambaba cibaadadiisa aan ula yimanaynin ayaa wuxuu sogyahay bal shaygaas uu u sameeyo wuu isku dhaarinaya wuxuu leey wallaahi waa inaan waxaa bixiyo nader waxaan ku galay inaan sidaa yeelo waxay ka dhigantahy markaa inuu leeyahay ilaahow haddaad qofka caafimaad isiiso anna yeeli doonaa oo nooc bukli ah oo inuu shardiga xidhaba ma marka asalku waa inaan la nadrin laakiin marka nadarkii qofku isku waajibiyo maadaama nadarkaasi nadru daacaw yahay inuu fuliyo dee ammaan bay utahay waayo waa wax ilaahay uu ku waajibiyey waxaanu ilaahay ku waajibin baan ujeedaa ayuu dee isku waajibiyey soo ma marka maadaama waajib noqdo dadkii kale aanay la wadaageynin dee isagii rabbigii bay sug markaa fulinta uu fuliyaa waa iimaan markaa lakiin marka hore asal may ahayn inuu nadro allana subxana wa tacala wuxuu ihi yuufuuna bالnadri wayakaafuuna yowma kana sharuhu mustadiira waa ammaantu ilahay subxana wa tacaala ammaanaya dadka wanaagsan sifooyinkooda kusoo daray وعن بن cمر رضي الله عنهma عن رsuuل الlahi slى الlaه عليه وsلم أنه أdرka cمر بن الخطاaب cumar alkhadaab fii rakbin wa cumaru yaxlifu wacan bn cumar radi allahu canhuma can rasuuli ilahi sala allahu alayh wasalam rasuulka wuxuu ka soo wariyey anahu ibn cumar anahu rasuulku sala allahu alayh wasalam anahu ay arasuulu sala allahu alay wasalam adraga wuxuu soo gaadhay cumara cumar buu soo gaadhay ibn alkhaaab ahaa fii rakbin isagoo gaadiid la socda isagoo safar la dad fara badanoo gaadiid uu tala socda wa cumar cumarna xaalo cumarna yaxlifu uu ku dhaaranay biabihi aabbihi fanaadaahum rasuulu llahi sala allahu ala sl rsulkaa u dhawaaqay oo wuxuu ihi alaa war hooyay ina allaha alla yanhaakum wuxuu idiin diidayaa an taxlifuu inaad ku dhaarataan biaabaa'ikum aabbayaasha inaad ku dhaarataan faman kaana xaalifan ka dhaaranaya falyaxlif billaahi allaha ku dhaarto aw liyasmut amba ha iska aamuso muttafaq caleyh wa fii riwaayati liabi daawuuda والنسائي عن أbي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أbي هريرة رضي الله عنه مرفوعا laa تxلفوا ha ku dhaaranina بآabaaئiكم aabayaashina ku dhaaranina walaa بأمahaaتiكم hooyooyinkiina ha ku dhaaranina walaa بالأndاadi asنaamtana ha ku dhaaranina walaa تxلفوا ha ku dhaaranina ilaa bilahi alla mooye ha ku dhaaranina ilaa wa antum saadiquun idinka idinkoo run sheegaya uun mooyaane xadiiskani wuxuu caddaynayaa inaanay bannaanayn cid kale in lagu dhaarto balse ay waajib tahay haddii la dhaaranayo allah in lagu dhaarto subxaanahu wa tacaala waxyaalihii jaahiligu ay samayn jireen oo ay ka mid tahay inay ku dhaartaan aabbayaashoodna waa arrin shareecadu meesha ay ka saartay oo aan bannaaneyn marnaba qofkii markaa labay u taagantahay inuu ilaahay ku dhaarto iyo inuu iska aamuso taa macnaheedu waxa weeye xataa rasuulka kuma dhaaran karo sala allahu caleyh wasalam malaaigtana kuma dhaaran karo makhluuq oo dhan kuma dhaaranayo allaha khaaliqan buu ku dhaaranaya muxuu ku dhaaranaya markaa ismun min asmaa aw sifatun min sifaatihi magac ilaahay wuu ku dhaaran karaa sifo ilaahayna wuu ku dhaaran karaa waxaa u daliilay sifaadka ilahay lagu dhaaran karo haye de sifaatka ilahay maluuq ba ya waanaynu arka xadis soo socda de sifaatka ilahay makhluuq maaha saasa ifaatka ilahay ma makhluuq ma mise waa makhluuq waanba iska hubtaan haye ah, haye makhluuq maaha waay cidla waa makhluuq miyay jirtaa ila way dhici kartaa inay saxba tahay haye makhluuq maaha waay <laughs> waad mahadsanta sababta ii sheeg haddaba haye Ah. sax waa sax wey waa saad sheegaysaan de ha ka shakiinayba tahay ilaan idin kale waxad noqon doontaa nimankii magaca lahaaye <laughs> nimankaa magacda baad garanaysaa ya waa nimankii de ashaaciradii kuwii la midka ahaa ila iyo muctasiladii iyo meenana qur-aanku waa makhluuq iyo ya iyagu de kuwa nimanka lahaa way diideen lakin ashaaciradu dee qur-aanka waa makhluuq bay dhahdeen muctasiladu waa makhluq bay dhahen qur-aanka muctasila warkoodu cadeen waa dhahdeen ilahay meel buu ku abuuray oo sidaa u naaqat iyo beyt waa idaafat makhluq ila alkhaaliq weyan idaafatu sifat ila lmawsuufa maaha kuwana waxay dhahen kalaamka laba kalaam nafsaaniye iyo iyo kalaam bisawti xarfin marka kalaamka nafsaaniga ah ee kalaam nafta ilahay ku jiraan makhluuq ahayn laakin kii buu ilahay cabire waa cibaaratu can kalaam illah aw xikaayatu can kalaam illah marka insha alla caqidada waa sidaa si macna ugu dhiganta qumxa liman liman nabada alqur'aana waraa'ahu waida stadalla yaquulu qaala lakdalu ah, sheekhu islam tkilaha wax kale markaa ma hayaan ageliga xageed ka keenta bale kalaamku inuu nafsaan leeyaho waxay dhahdeen akhdal ninka la wuxuu yihi oo nasraani hadda waliba gabi jiro oan islaam ina alkalaama la fi lfuaadi wainama jucila lisaan cala fuaadi daliilan de ayuu hadalku halkan ku jiraaye carabku daliilun buu yahay mawduuca ayaynan kasii bixin sifada ilaahay waa lagu dhaaranayaa waayo makhluuq maha waa saaad sheegaysaan waa sa magacama kullu ism min asmaa illahi yatadamar sifa soo maha magackaso magcid ilahay ka midi sifuu koobsanaya walaysa alcagsu walaysa alcagsu maxaa looga walaysa alcagsu haye laysat kullu sm kullu sifatin tatadamanu ismaa sifo kastaa magac ma koobsanayso lidalika asifaatu akharu cadada min alasma alakdu walbadshu wاnuzuul kuluha min sifaat illah haddana la odhan maayo kalaamka ma tira ata waa sifaat ilah lakin ilahi la odhan maayo almutakalim ala sabiili tasmiya cala sabiili alkhabr waa loogu tilmaami karaa alaakhid walbadish walnaazil dee ilahay magac looga dhigi maayo sidaa magac looga dhigi maayo lakin magackaso magacyada ilahay kamid ihi sifu kabsaday waayo wuxuu magacu haddii aanu markaa sifa u wadan de waa mujarad magac unba noqonaya magacyada ilahayna xusnaa markaa noqonayso waxaa kaloo tusaya in lagu dhaaran karo quraanka tusaya shaydaanku ilaahay ma ku dhaartay mise kuma dhaaran weliba muxuu ku dhaartay sife ilaahay leeyahy muxuu yihi fabicizatika laoquyanahum ajmaciin ilaahay bii ku diiday sifadaa ku dhaartay may ku bale ilaahay buu qirsan yahay oo jiritaankiisa qirsan wey ilan wax kaluba ninkan waa oo kibirunbaa dee hele ilaahay jiritaankiisana ma diidana jannana naarna ma haye laakin shaydaan waa nin qoyanibya iskama dhowro kibirkaasunbaa waale wuxuu maanigo dab adiga abuurtay baan dhooba yaroo iga daciifsan u sujuudaa dee anaaba ka sareeye asjudu liman khalaqtat <laughs> waa kibirka wax la ajiib mota ninkaa waa kaas hejiyey isagii ubadkiisiba haye cumar ibnu khadaab waa aynu garanayno ayaa ku dhaaranayay aabihii oo weliba aan islaam ahayn hal kaana abuhu muslima maya maxay kula tahay in ay ku kalifay arrintaa iyada ah aye jaahilnimo ha waxaad ga jeeda inaanu garanayn oo taxanta dee ha masaladu way seegi kartaa nin habari dhashay dhamaystir macmada suga aye nin habari dhashay haye ku dar ku dar adigu haye halma seegi waayo nin habari dhashay halma seegi waayo horay soomaalidu ka mahaayana waxay ku jirta qofku wuxuma seegi karaa waxaa laakiin laga qaadanaya waktigaa hore waxa dhaqan u ahayd inay ku dhaaran jireen aabayaashood jaahiliyadu waa iska dhaqameen aabayaashood maadaama ay weyneyn jireen wax nahyo cumar soo gaadhin xaaladda ayadaa may jirin marka qofku wixii ku jiri jiray mararka qaarkood waxbaa ku hari karaa waxbaa hee ayaa ku hari kara laakiin asxaabtu waxay ahayd marka masirada loo saxo dee way ka noqon jireen oo kumay sii socon jire kumay dheg adeeg jire may odhan jirin weligee baan kusoo dhaaran jirnay so adiga adiguba hebel ku dhaartay iyo sida so idinka idinkuba xisbiye iyo war maxaa la isfahmaya alwaay ka soco laba biyo hoos hoos ka haraatiyagay isagay an cumar radi allahu canhu an rasuuli lahi sal l sl annahu adraga wuxuu soo gaadhay cumar bn khaaab fii rakbin oo koox la sooda gaadiid leeya wa cumar yaxlifu biaabihi cumarna aabihi uu ku dhaaranayo fanaadaahu buu u dhawaaqay rasuulu lahi sala allahu alay wasalam alaa hooye buu yihi ina allaha yanhaakum alaa wa xarfu tanbiih qofka aad baa logu arinta loogu cuslanaya amba waa la soo jeedinaya dareenkiisa in allaha yanhaakum ilahay wuxuu idin dina an taxlifu biaabayikum an aabayashaad ku dhaarataan faman kaana xaalifan falyaxlif billah allah ku dhaarto aw liyasmut amba iskaamuso halkaa waxaynu ka qaadanay lahayd dad badanoo soomaalidii waxay dhahdaan ilaahay rasuulkan ku dhaartee in badan dhagahaagu ma maqleen way dadka gaadhsiiy arrintaa oo hooyooyinka iyo ayeeyooyinka iyo adeeryaal u sheega dadka badan intaa aynu aragnay inta badan ku dhaartay qadiyadda dee gaadhsii oo ka aamusi ilan cilmiga waxaad u baranaysa waa in dad gaadhsiiya soo maha marka kolba halkay kuu joogta dee gaadhsiiya hmm hadday ku idhahdaan waar inankaaga yar adeeraan shalay dhalashadaada ogeyn ma annagaan cilmi cusub noolata weligeyba sheekh hebel baa joogay oo waxaanaad sheegayso lagu sheegine waxaad ku tirahdaan sheekh hebel hal seegi karta <laughs> marka annaha hore dhashay wa fii riwaayati abi daawud wanasaa-i can abi hurayra radi allahu canhu marfuucan walaa taxlifu xadiiska markaa riwaayadan dambe inkastoo ay saxiixeyn ka baxsanta ayaa haddana sii faahfaahinaysa xadiiska horena si guud buu sheegay oo haddii aabayaashii la diiday dee hooyooyinkam lagu dhaaran kara maya laa taxrifu biaabaayikum walaa biummahaatikum walaa bilandaadi andaadna way ku dhaaran jireen bilat wlcuza ayay ohan jireen andaadna waa jamcu nidin annid luqatan muxuu noqonayaa ashabiih wاnadiir wاlmathiil waa cidda cid shabahaysa marka lakin alasnaam weeyaan falaa tajcalu lilahi andaada waantum taclamuun walaa taxrifu ha ku dhaaran ilaa bilahi alla mooyaan weliba ilahay markaad ku dhaaranaysa adigoo billahi ila antum saadiquun waxaa laga qaadanaya nebigu calayh isalaatu wasalaam siduu munkarka u diidi jiray ee aanu odhan jirin dee waa asxaabtaydii waa raggii waaweyn waa iska fahmi doonaa iska dah soo ad arki maysa ku yariyo kuwiinba markaa masaladii uu ku qaldamay dee waa loo diidayaa dhib male taasi qofkaanay dani ugu jirta ku ka sheegana waa laga qaadanaya haddaba qofka haddii andaadii ku dhaarto rasuulku talo kale u bixiyo wuxuu yihi man xalafa minkum faqaala fi xalifihi bilata wlciza falyaqul laa ilaha ila allah laa ilaha ilah ka dabageeye isagoon uqasdiyinba markaa hadduu uqasdiy hadduu qasdiyna waa lamid oo dee aanu aqoonu lahayn hadduu uqastiyo dee u bereerayan isagoo aqoonulaha u ku dambaabayaaba waa arrin khatar a asnaamtii weyneynaya laakiin tawxiid waa inuu ka dabageeyo an abi rata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allahu ala sl rasul wuxuuhi yamiinka dhaartaadu calaa maa shay bay ku sugnaatay amba ay noqonaysaa yusadiquka uu kugu rumaysanayo bihi shaygaasi saaxibuka saaxibka uu kugu rumaysanayo saaxiibku waa alxalif waa kii dhaarsanayey waxa almustaxlif waa kii dhaarsanayey weyaan wa fii ka dhaarsanaya niyadiisa ayay ahaatay akhrajahumaa muslimun <clears throat> waxaa jira markaa allahu mustacaan qofba hadduu doono dhaaranaya oo qof baa lagu yihi noo dhaaro baa ninku yihi inaanan boqol dirham kugu lahayn ii dhaaro markaasuu yihi wallaahi ma lii ma ma lii alayka ma lii ma alayka lii miatu dirham ma alayka lii miatu dirham markaa sheekh mucutayr hadal saas kale tusaalayn waxa weeyaan maadaasuu marka qaarkood ula jeedi karaa tii mawsuulad ahayd oo aanu ula jeedin naafiyadii wuxuu noqon karaa ay alladii cindaka boqol baad igu leedahay <laughs> lakin dadkan u dhaaranaya waxay moodayaan iguma lihi daasoo kale ma garanayso saasoo kale markaa been ka sheegay soo maaha isagu dhaarti kan dhaarsanaya muxuu ujeeday inuu leeyahay lacag baan kuguma le kugu leeyahay marka ilaahay agtiisa ku dambaabaya weyaan qofkii ilaan isagu ku qancayaaye warkama hayee ilahay buu ugu dhaartaye laakiin ilaahay agtiisa qofkaasi waa dembiile maadaama niyaddii qofkii dhaarsanayey uu khilaafay isagoo xaqiiqa arrintu ay tahay laakiin haddii laga gardaran yahay ama uu ka boqonayo in kow lagaga siiyo iyo wax lamid a ah, tawriyada hadduu isticmaalo waa lamid matala waxaa lagu ii nin baa qof qof dilay oo ama dhibaatuu gaadhsiiyey hadduu doono markaa qofkaa uu dilay xaq buu ku dilay waa laga gardaraa kaa wax dilay baa laga gardaraabo nin baa arkaayey dabeetna mid baa yidhi ninkana arkaayey sir wallaahi anigu ninkan mooyaane ya anigu nin mooyaane amba ninkan mooyaane cid kale maan arag markaa muxuu jeeda marka isaga isku jeeda si kale waxaa la soo wariyaa ninba isagoo nin sheekho wax dhigay oo miis sanoo kale wax ugu dhigaya ayaa nin la eryanaya soo galay suu miiskii hoos galo u dhuuntayo isna uu qariyey cidime kusoo gashay waa nin maaragta s wallahi inaanan ninkan mooye cid kale aanan arag ya ninkan mooye inaanan cid kale arag muxuu ujeedaa isaga isagu ninkii hoose ujeeda halkan ku jiray laakiin iyagu maxay u fahmeen inuu isagu isa sheegayo ya de adiga kumaanaa weydiinin markaa taasoo kale tawriyada in la isticmaalo xaaladda hadday maslaxa keensato waa gaar bay culimadu ihahdeen hadduu markaa mustaxlifkii markaa muxuu noqonaya qaadigii buu noqon karaa almudaci buu noqon karaa kii qofkan wuxuu sheeganayay cidda kasuu noqon karaa niyadda isagu kugu dhaarinayay isagu niyad ah u lahaa ayay arrintu noqonaysaa laakiin dee hadii uu tusaalahaan la iguma laha oo saa u dhaarto oo uu ka been sheego dee qaadigii isagu waxaa u muuqdu xukmay laakiin ilaahay agtiisa waa dambiile qofkaasi weeyaan an abi hurarata radi allahu anhu qal qala rasuulu lahi sala lah ala sl sl yamiinku dhaartaadu calaa maa shay bay ahaatay yusadiquka bihi uu kugu rumaysanayo saaxibuka saaxiibkaa ereyga saaxiib maxaa loo adeegsaday carabi ahaan qofka qofka wax ka dhexeeyaan kii uu kii ay cadow ahayn istidiyay baa loodhanaya saaxiibu wa fii riwaayatin alyamiinu calaa niyati lmustaxlifi kii dhaarsanayay niyadiisay ahaatay loo dhaaranayay baad ohan karta haddaad doonto af soomaalida alxaalifna waa kii dhaaranayey kii dhaarsanayey kii loo dhaaranayay wax lamid a ah doontan tawriyadu markaa mararka qaarkood way banaan tahay sida ay markaa culimadu soo wareeyeen tawriyada waa hadalkaasoo waa shay macnaha laba macno ixtimaalo isagu hadduu doono mid kale uula jeedo an cabdiramaan bin samr radi allahu anhu qal qal rasuul lahi sala lah ala sl rsulku wuxu hi waidaa xalafta haddaad daarato calaa ku dhaarato oo fara-ayta aad aragto hayrahaa dhaartaa midaan ahayn oo khayran minha ka wanaagsan fakafir ka kafaaro gudo can yamiinika dhaartaadii wati la kaale alladii huwa khayrun kii khayrka ahaa ee wanaagsanaa muttafaqun caleyh wa fii lafdi lbuhaariyi fati la kaale aladi huwa khayru kii khayrka lahaa wakafir ka kafaaro gudo can yamiinika dhaartaadi wa fii riwaayati abi daawuuda fakafir ka kafaaro gudo can yamiinika dhaartaada uma ati la kaalay huwa khayrun kii wanaagsana wa isnaaduha riwaayadda dabi abi daawuud sanadkeedu saxiixun weeyey halkan rasuulku alay sala wuxuu tilmaamaya qofkii haba dhaarta eh haddana dhaartii inaanay noqonin miduu kusii socdo un haddii uu arko shaygii uu ka dhaartay inuu ka noqdo tusaale ahaan qof baa wuxuu ku dhaartay ninkaa hebel la hadli maayo wallaahi inaana dib dambayse kuula hadlaynin waana casbi iyo go-aan ayuu ku gaaray haddii uu u arko ninkaa hebel laba midkood ba horta looga baahayay markaa inuu saa weligiiba ku socodsiiyo hadduu saa ku socodsiiyo dee wax kafaaraha laguma laha haddii laakiin aanu ku socodsiinin sidaas ee uu arko in ninkaa hebel haddii uu la hadli waayo lagaba yaabo inuu sii fogaado laga yaabo inay dhibaato kale soo gaadho qaraabanimadii ka dhexaysa ay go-do iyo wixii lamid ah muxuu samaynayaa inuu la yimaado kafaara gud bale waaba waajib markaa inuu kafaara gud la yimaado sidaasaan nabigu sheegay ala sla sl xadis saxiixa anigu waan dhaartaa buu yihi waxaan arkaa dhaartii wax ka khayr badan waxaan la imaadaa shaygii khayrka ahaa dhaartaydina waan ka kafaara gutaa buu nabigu yihi alayh isalatu salaam abu muusa alashcari iyo niman ay isku reer ayaa iyadoo jihaad loo baxay rasuulka alay slat slam waxay ku yidhaha rasuul geel aanu gaadiid ka dhigano nasiib markaasuu ui wallaahi idin siin maayo manahayo waxaan idin siiyo u nebigu ku slat slam kadibna muddo kadib baa geel yimiyo uu siiyey rasuulka alay slat slam shan halaad baanu ka kaxaysanay wi shan neefoo geela markaanu muddo sii soconno ayaanu ihi war ilaahay noo barakeyn maayo soo rasuulku dhaartay dib bay rasuulka igu soo noqdeen markaa rasulku wuxu ala slat slaam waan dhaartaa hadduu ilaahay doono dabeetna waan ka noqdaa haddaan dhaartay wax ka khayr badan arko dhaartaydina waan ka kafaaro gutaa aayaddanana sii caddaynaysa wa tajcalu llaha curdatan liaymaanikum an tabaru ha ka yeelina ilaahay dhaartaad ku dhaarateen mid aad wanaaggii ku xanibtaan ya oo aada curda ka dhigtaan tusaala waxaad tidhi nin qaraabadaabaad tii waxaa siin maayo dhaarna way kaa tahay samafalkii wanaaggii aad samayn lahayd dee dhaarta aad dhaaratee baad ka dhigta marka ilahay subxana wa tacala dhaartaad ku dhaarateen ha ka dhigina mid a ah khayrkii ku xaniibtaan ood wanaagii khayrkaan samayn lahaydeen kaga hortagtaan kafaaraduna dee waata ilaahay subxaana wa tacaala qur ku sheegay laa yuaakidukum allahu billagwi fii aymaanikum walakin yuaakidukum bima caqadtum alaymaan fakafaaratuhu icaamu casharati masaakiin aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba faman lam yajid fasiyaamu alaaثata ayaam dalika kafaaratu aymaanikum ida xlaftum waxfaduu aymanakum markaa dhaartii labaa loo qaybinaya horena waynu soo marray yamiin laq iyo yamiin almuncaqida yamiin allaqwi waa dhaartaa qofku wallaahi sidaa yeeli maayo war hebelow inama risuuqi baynu tegi lahayn dabadsana meelahan meelaan ka nahno aroortii ma garanayso dabeetna haddana waad iska tagtay waa yamiin laqwi baa la ohanaya areebelo qalinkaa i dhiib waar kuu dhiibnayo nigada waar noo dhiibnayo war wallahi inaan ku dhiibay haye haddana waad u dhiibtay so idin kaba dhacda meelaha waa taasoo kale maxaa la odhanaya yamiinu allaqwi go-aankumu qaaday laakiin dhaarta uu go-aan ku qaatay tusaale ahaan timekaynu sheeginoo kale oo ah in aanu qofka waxba siinin inaanu la hadal inaanu midheblaayo tegin ina saasoo kale waa dhaar guntamaysa taa inuu fuliyo iyo inuu kafaara la yimaado labadaasi noqonaysa xini xiniga waxaa lahad matlan qofkii wixii uu ka dhaartay inuu sameeyo amba wixii uu ku dhaartay inu waan uu sameyn waayo dee markaa waxaa lagaga badbaadayaana xinigu waa nooc dembi oo kale ah kafaara gudkaa lagaga badbaadaya inuu kafaara gud la yimaado kafaara gudkaasina waa saddexdaa ikhtiyaariga hore oo alla subxana watacala wuxu uhi laa yuaakhidukum allahu bilagwi fi aymaanikum ilaahay idinma qabanayo wax kafaaraan idinkama doonayo daarta laqwiga ah ee dhaarihiina ka mid a ah. walakin yuaakhidukum bima caqadtum aymaan dhaarihii aada gunudeen ayaa laydin qabanaya fa kafaaratu idcaamu casharati masaakiin toban miskiin la qoodiyo aw kiswatuhum amba hul la siiyo kol xidhad mid walba aw taxriir raqaba saddexdaa waa ikhtiyaari kaa doontaad ku dhaqaaqaysa waya haddii qofku uu saddexdaa midkood waayo muxuu sameynaya siyaam alata ayaam markaas soomka lama iman karo ilaa saddexdaa midkood uu kari waayo mooyaane markaasuu soomkii la imanaya soomkii miyuu isku xigsiinaya waa masale culimadu ay kasi hadlaan inu inuu isku xigsiiya wanaagsan lakiin sida daahirka waajma aayadda kale suuratu baqarana waa la mid un laa yuaakidukum allahu bilahwi fi aymaanikum walakin yuaakidukum bima kasabat qulubukum wixii aad go-aamisan wey haddaba haddii qofkii uu dhaarto makafaara matala uu doono wixii inuu ka noqdo ma kafaaradu horreysiinayaa mise dee shaygii inuu la yimaado horreysiinaya kuu doonuu yeeli karaa sida wanaagsan lakin waa sidee inuu kafaarada la yimaado kadibna uu shaygii uu ka dhaartay la yimaado saasaa wanaagsan an cumr radi allahu canhuma an rasuul lahi sala lah ala sl qal wuxuu ihi man xalafa qofka dhaarta calaa yamiinin dhaar ku dhaarta oo faqaala dhada in shaa allah in sha allahu idhaahdaa falaa xinta calayhi wax dembiyo saaran ma jiro falaa xinta calayhi ay falaa kafaarata lahu wax kafaaraa ma lahayo rawaahu axmedu walarbacatu wasaxaabi bnu xibbaan qadiyadan markaa waxay ku saabsan tahay daartii hadduu insha allahu raaciyo tacliiq weeyaan markaa wuxuu yihi tusaale ahaan wallaahi meel heblaayo tegi maayo ama meel heblaayan tegi doonaa insha allah ama wuxuu yihi wallaahi inaanan kula hadlin laa ukalimuka abada insha allah insha allahu hadduu raaciyey oo uu qofkii la hadlay kafaaro laguma laha sababtu maxay tahay insha allahu buu raaciyey oo dee hadduu ilaahay doono ilaahay baan dooni wey oo inaanay marka la xidhiidhon bay leeyiin aanay mutasil tahay oon ka go-nayn kolay faahfaahin dheeraada oo de culimada aada uga sii hadlayaana culimada qaarkood oo diiday waa jiraan lakiinse dee u dhowdahay saas ah laabuda min alitisaal وعن cمر رضي الله عنهm أن رsuل الlahi صل ل ل من xلف qofku ku dhaartay calى ymin إن shاء الlah falaa xinta عalayhi ay falaa kafaaraةa عalayhi walaa إثm wax dembigana laguma laha wax dembiga korkiisana ma ahaanin kafaarana laguma laha wey oo kafaaradu maxay ka nafiyeysay imigii bay ay ka saaraysa soo meesha haddaanu kafaaraba la imanin dee dembiba ma laha qofkaasi anhu radi alahu anhu qal wuxu uhi kaanat waxay ahayd yamiin nabiyi salى اlahu alay sl dhaartii nebigu laabuu laa maya wamuqaliba alquluubi ilaaha quluubta gedgediyaan ku dhaartee saasuu markaa ku dhaaran jira rawahu lbukhaariyu xadiiskani dal wuxuu yahay akaru yamiini nabiy sala allahu alay slam dee nebigu waa kaa ku dhaaran jiray laakiin iminka tani waxay daliilu tahay qadiyadda aynu markii dhawto ka hadlayna oo ahayd in sife ilahay lagu dhaaran karo muqalib alquluub waxaa kaloo arrintan ay tusaysaa laba arimood rasuulku aad buu u fara badin jiray wladii nafsii biyadi iyo lawa muqalib alquluub labadaba ilahay unbuu ku dhaartay laakiin markaas waxay kutusaysaa cidda qofka maamulaysa addoonka ah qalbigiisa iyo naftiisaba wa-ayo allah subxana wa tacaala taasi waxay kutusaysaa idaanu qofku hadduu wanaagsan yahay matala mustaqiim uu yahay amba xaqii uu ku taagay amba wax la ah inaanu isqaadanin cujbi iyo islaweyno aanay ku dhicin waayo ilahay baa qulubta gedgediya ee uu ku dadaalo atawaaduc rasuulkuna alay sala slam ducadiisuu badnayd maxay ahayd allahuma musarif alquluub sarif qalbii ilaa aacatik ayay ahayd soo may ahayn iyo ducada shabahaysa ee lamidka ahayd alfaada kala kala duduwan marka isagoo nebi maxamed alayh salatu salaam oo ilaahay janno u ballan qaaday oo nebi ilaahaye ah oo shaydaankii looga kaalmeeyey ayuu haddana saa ducada u farabadinaye bal inaga maxaad u malanaysa waaqiceen aanaynu ka aragnay oo tusaale ahaan manhajka xaqa ee saxda ah dad badanoo ku socday rag badan oo iminka dadka wax kuso xaggaa kasoo dagaalka kaga soo jira qaar meelahaa soo fadhiistay iyo qaar kale oo warbaahinta ku jira iyo qaar kaleba maalmaha qaarkood haye xaggan kale taagnaaye qaar xaggaa taagnaana xagganay taagnaayeen dee ilaahay baa qulubta gedgediyaya laakiin asbaabaha waxaa ka mid a ah, qofkii inuu xaggaa kale u kaco amaba nimankan xarakaadka iyo xisbiyiinta iyo waxaas inay ku sii adkaystaan maslaxa adduunya qofkan u helay dhaqaala loo yar ballan qaaday ama sheekh bay isku dhaceen culimadiisi kamida ah, amba markaa xagga adduunyada iyo xaggaasaa laga maray oo xagga jeebku ka weydsanaa ag ka weydsanaa <laughs> ila baashaasi lafteedu waa khatare soo maha a ah, maalku rasuulkaa inoo shegay ala sl likulli ummati fitna wa fitnatu ummati almaal nabiga yidhi ala sl umad kastaa fitna ilaada fitnada ummaddaydana waa maalka marka hadduu dano nin dhalinyaro iska bina camal ahoo iska ya ayaaba laga yaabaa in wax kale lagu soo jiito oo la ha adiga maxaa lagu taraysanaysaa saa kale iyo taa kalo de waa las imtixaamaya imtixaanba qofkii la marinaya laftigeedi marka haddii aada isku ilaaliya rasuulkuna alay sala slam muxuu tilmaamay halaatu muhlikaat maxaa ka mid ahaa icjaabu lmari binafsihi qofku naftiisa hadduu la tacajubo wuu halaagsamaya wuu halaagsamaya haddaad markaa nicmo haysato wamaa bikum min nicmatin fa min allah waqaluu alxamdu lilahi aladi hadana lihada wma kuna linahtadiya lowla an hadana allah kanat yamiin nabiy salى اllahu alay waslam mqlb اlqulub rawahu albukhariy an cabd lahi bn camr radi allahu canhuma qaala jaa acraabiyu in reermiya u yimi linabiy sala la ala sl faqal wuxu ya rasul rasuulka ilaayo mal kabaa'iru dunuubta waaweyn maxay yihiin fadakara alxadiisa xadiiska buu sheegay wa fiihi waxaa ku jirtay alyamiin alhamuus alyamiin dhaarta alhamuusu wax quusinaysa ee alatii tuqibsu saaxibaha fi naar wey waa ta quusinaysa qultu waxaan wa malyamiin lhamuus oo yamiin qamiisku maxay tahy rasul l naartaa qofka quusinaysa maxay tahay qaale wuxu uhi alladii dhaartii weeyaan yaqtadicu uu ku goosanayo bihaa sababteeda maala mri'in muslimin qof muslima maalkiisa uu ku goosanayo huwa isagoo qofkaa dhaartay fiihaa dhaartaa dhexdeeda kaadibun been ku sheegaya oo beenalaha akhrajahu albukhaariyu markaa waa se dad badan u badan yahaynaya waa min alkabair dunuubta waaweyn qofkii isagoo ilaahay ku dhaaranaya oo ilaahay lagu aaminay oo kana been sheegay tusaale ahaan wuxuu yihi dhulkaa inaan leeyahay baan dhaar ku maraya waa la dhaariyey qofbu qof dhul buu iska degay cid kale lahayn markaasuu iska dhistay kii lahaabay waa dhulkan anigaa leh wax caddaynuu haystaa kaasina ma jirto markhaatina ma haysto maxaa la sameynaya maxaa la sameynaya dee kani gacantu ku haya dhulkii soo maaha dee la odhanaya mar hadduu kani maxaanushee wa markaa aynan caddaynana aanu haysanin isla markaana aanu dee markhaatiyey wixii lamidka aanu haysanin albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man inkara baa lagu qaadaya wuu dhaartayba sidii baa dhulkii lagu siiyey waanay fara badantay dhulka waan ku tusaaleeyine qofkaasi naar buu ku gelay qadiyadda iyadaa waa duruubta waaweyn xaakimku isagu wixii muuqdo ku soconaya oo nebigu wuxuu shegay alay isalaatu wasalaam anigu bashar baan ahay waanaad iskula kay xukun timaadaan waxaanan ku xukumaa wixii aan maqlayo marka qofka qof muslim aan u gooyo xaqiisa naar baan u gooye weeyaan kabaairtu waa dunuub waaweyn kufrina way gaari kartaa waynay ka sokayn kartaa inay dunuubtu kabaair iyo saqaayir u qaybsantana ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayiaatikum wanudkilkum mudkhalan kariima markale ilaahay subxana wa tacala buu yihi aladiina yajtanibuuna kabaa'ira alimi walfawaaxisha ila lamam marka ma hiya alkabaa'ir kabaairta culimadu tacriifkeeda iskumay waafiqin lakiin culimada qaarkood baa kutub ka qoray sida imaam dahabi oo kale kitab la yhahdo kabair buu kabaairta macruufka waxaa ka mid qadiyadan iyo sixirka iyo zinada iyo sariiqada iyo wixii lamidka waa min alkabair marka culimada qaarkood ba waxay kusoo ururiyeen waxa weeyaan shayga la raaciyey xad aakhiro amba xad adduunyo ama naclad la raaciyey amba qadab ama qofka iimaanka laga nafiyey wixii lamid marka xad aakhira muxuu noqonayaa laa yadkhulu janata qaadicun oo kale qof qaraabada gooya janno ma galo waa xad aakhira kii adduunyadana de qofkii xadka laga jarayey gacanta la goynaysa lamida amba cadho la raaciyey amba cadho la raaciyey amba iimaanka qofka laga nafiyey oo laa yuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi ugu dambeyntii wacan caysa radi allahu canha fii qowlihi tacaala waxay tihi laa yuaakidukum allahu bilaqwi fii aymaanikum aayaddaa markay macnaynaysa ilahay idin qaban maayo laqwiga dhaarihiina dhaca aymaanu qaalat waxay tihi huwa qowlu rajuli way tusaaleynaysaa markaa waa hadalka qofku uu yidhaahdo laamay wallaahi balaa ha wallahi allan ku dhaartay akraj lbukhaariy wa abu daawuud wa awradahu abu daawuud marfuucan yamiinu laqwigu markaa maxay tahay waa dhaarta aanu qofku u qastine hadalka carabka qofka ku badan ee laa wallah arrinkaasi war miyaana waxaas ahayn wallahi sidaa maaha arrinkaas saa mayey miyaanaad halkaa tegayn wallahi waan tegaya haa wallahi waan tegaya waa ereyada saasoo kale ah amba wallahi ma tegaya haddana uu tago weeyaan waa tusaala un markaa